رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa siiradii nebiga khaasatan kitaabkii rawdat alanwaar waxaan ka soo baxnay duulaankii dabar waxaa haddana wax yar la galay khaswadii bani qaynuqaac iyo wixii markaa kalifay haswadii sawiiqa ama daangadana waan ka soo gudubnay oo mar allaala markii abuu sufyaan uu nadar ku galay inuusan madaxiisa biyo janaabo taabsiinin ilaa uu maxamed weeraro waa tii mar allaala markay wax tuurtuureen waxna ay haweenaydada ama ahaa sawiiqii ay markaa qudeen muslimiintana ay markaa ka soo qaateen qatlu kacab bin ashraf kacab ibni ashraf wuxuu ahaa yahuudi aad iyo aad u dhigay muslimiinta nebigana cadaawad weyn markaa u qabay ninkaa qaabdilkiisa iyo sidii loo dilay ayaan markaa gelaynaa kaana kacab kacab wuxuu ahaa min afriyaa-in yahuud kuwooda xoolo qabeenka ah dadka taajiriinta ah ama ragga tijaarta yuhuudda ayuu ka mid ahaa min afriyaa-il yahuud yahuud maalqabeynadooda ayuu ka mid aha wa shucaraa'ihim iyo garayaasha gabyaalkooda shucaradooda iyo kuwa markaa gabyo ayuu ka mid ahaa waman shadda lmuslimiinna wuu ka mid ahaa muslimiinta cadaawada loo qabo qofka ugu daranna kacab wuu ahaa wa min ashadda acdaa'i almuslimiin muslimiinta cadowyaalkooda kuwa ugu daran buu ka mid ahaa fakaana kacab wuxuu ahaa yahjuu mid caaya rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebigii ilaahay ayuu cay ku samayn jiray ee marka uu weeraraayey iyo wa asxaabahu asxaabtiisaba wayushabib wuu heesi jiray nisaahan dumarkoodana hees buu ka qaadi jiray gabdhaha muslimaadkaa hees uu ku dacaayadaynayana waa uu tirin jiray wayamdax wuxuu ammaani jiray kacab acdaahum muslimiinta cadowyaalkooda wayuxariduhum wuxuuna ku guubaabin jiray calayhim dagaalama u gaarsiiyaan muslimiintana waa ku guubaabin jiray waa kacab ibni ashraf rasuulkii asxaabtiisa wuu wacan jiray wuxuu shicir iyo gabay ama heese ka tirin jiray gabdhaha muslimaadkuu markaa ku caynaayo cadowga muslimiintana wuu ammaani jiray xaaladaasuu samaynayay waana ku diri jirayo wuxuu ku guubaabinayey muslimiinta dagaalkooda wanasala kacab waa degay bacda badrin bader kadib calaa qurayshin qoraysh buu kusoo dul degay macnaha quraysh ayuu markaa u tegay fa akharaahum wuu ku booriyey oo wuxuu ku tirtirsiiyuu ku diray calaa xarbi almuslimiin muslimiinta la dagaalankooda weliba sida qur-aanku uu tilmaamay wuxuu yidhi anigu waxaan ahay dadka ugu cilmiga badan ilika ahlu kitaab ah oo si fiican wax u yaqaana abaa sufyaan iyo way waraysan jireen oo waxay dhihi jireen adiga ahlu kitaab ahe annagii moxamed kee fiican markaasuu dhihi jiray idinkaa ka hanuunsan idinkaa ka toosan idinkaasaa markaa ka ah sida ilaahay tilmaamay alam tara ila ladiina yazcumuuna anahum ka waran kuwii sheeganaya inay ilaah iyo rasuulkiisa rumeeyeen macnaha kitaabka kuwii la siiyey oo dadka kaafiriinta iyo mushrikiinta ku dhahaya idinkaa ka toosan dadka mu'miniinta ah fa aqaraahum wuxuu ku boorinahayey quraysh calaa xarbi lmuslimiina muslimiinta la dagaalgalkooda wa anshada wuu gebiyey lahum ayaga fii daalika arrintaa wuxuu ka tiriyey abyaatan baydad baydad gabay ah ayuu ka sameeyey wa qaala wuxuu yidhi anabal minhu muslimiinta xaggeeda sabiilan xagga jidka idinkaa ka jid toosan mushrikiinta quraysh haddaad tihiin wayaxujiidaad waraabisaan diyad siisaan waxaasaad qabataan wax aan jirin oo been ah ayuu markaa ku akhriyey wa qaala wuxuu yidhi antum adinkaa ahdaa ka hanuun badan oo ka toosan minhum xaggooda sabiilan xagga jidka walam yactabir ma uusan ku cibra alla wixii ku dhacay oo ku degay bibani qaynuuqaa waan soo tila markay ibra qaadanin oo waxwuu ku fahmi waayey bimaa xalla wixii ku dhacoo ku degay bidni qaynuuqaac faqaala wuxuu yidhi faqaala rasuulu ullaahi intaa markii loo sabray oo wax badan loo adkaystay oo weli dhibkii iyo mashaakilkii uu sii wado oo weli kacab ibni ashraf uu gaaray inuu quraysh u tago oo muslimiinta ku soo diro caycaayadii iyo wixii uu samaynaya loo hayey markii dambe rasuulku wuxuu yidhi man likacab ibni ashraf man likacab kacab yaa iga qabanaya kacab ibna ashraf yaa soo dilaya macnaha fantadaba waxaa u soo baxay lahu asaga dilkiisa moxamed bin maslama wa cabaad bin bishr wa abuu naa'ila waalxaarif ibn naws wa abuu cabsi ibnu jib moxamed ibni maslama ayaa hogaaminayey intaa ayaa u soo baxday inay markaas soo dileen rasuulka sal allahu calayhi wasalam man likacab ibni alshraf buu yidhi waryaa kacab ibna ashraf iiga filnaanaya waryaa ninkaa dhibkiisa igu batay iga qabanaya waryaa ninkaa dhibkiisa muslimiintii aniguba ayna soo gaareen meel naga saari kara man keebaa likacab u sugnaadoo naga qabanaya kacabkii binil ahaa fantadaba waxaa u soo degdegay oo u soo baxay lahu asaga dhowrkaa nin waa maxamed bin maslama waa cabaad bin bishr waa abu naa'ila xaarif bin aws waa abu cabsi bni jabr wa amiiruhum waxaana intooda amiir u ahaa oo hogaaminayay maxamed bin maslama ninka lagu magacaabay waqad ista'dana annabiy nebiguu fasax ka qaatay waa moxamed bin maslame an yaquula inuu yidhaahdo shay-an shay inuu markaa dhaho rasuulkii allow hal arrin io fasax buu yidhi inaan wax kaa sheego ninkaa si aan u qabto iyo si aan meel kaaga saarno inaan adiga wax kaa sheegno taa markaa noo fasax an yaquula shay-an waxaa loola jeedaa wax muslim gaaladu ama kacabba uu u malayn karo inay mid ii cayn ku tahay nebiga sal alla calah wasalam taa noo fasax wax allaala waxaan doonno inaan kaa sheegno arrintaa noo fasax rasuulkii ilaahay wuu u fasaxay rasuulka oo wuxuu fasax baad tihiin wax allaalla waxaad doontaan dhaha ani xataa wax iga sheega si ninkaa meel uun u koro meelna nala ka saaro uma intaa kadib ataa wuu u yimid waa muxamed ibn wa qaala wuxuu ku yidhi ina haada rajul ninkaa ma u jeedaa ishla nebiy nebigu tilmaamayaa sal allah caleyh wasalam moxamed ibnu maslama wuxuu rasuulku u fasaxay nebigu wuxuu doonay inuu ka sheegi karo haddiiba ninkaa meel laga saarayo dhibkiisa rajulkaa buu yidhi moxamedaa dhahaya rasuulku wuu ishaarayaa uu ula jeedaa qad sa'alanaa wuxuu la weydiistaa sadaqatan sadaqo dhinac haddii laga fiiriyo wax caay ah ma aha idan sadaqa in la bixiyo sako la bixiyo oo wuxuu islaamku markaa waajibiyey wainahu sha'niga qad canaamaa wuuna dhibay maxamed mar kasta wax keena xoola keenuu nagu wareeriyey naftaasuu noo keenay dhib baan ka taaganaa saasuu ula jeedaa qad sa'alanaa wuxuuna su-aalayaa sadaqatan sadaqa inaan dhibay ay awqacanaa fi lmashaqa nagu riday waayo iyo walcinaa dhib canaa iyo dhib iyo mashaqan kula joognaa qaatiban ka taagannahay mar walba wax keenuuna leeyahay saa markuu yidhi fastabshara kacab kacbuu bishaaraystay aad buu ugu farxay raggii maxamed raacsanaada hadday ka soo horjeesteen oo hadalkan ay ku hadlaayaan wuu bishaaraystay kacab fastabshara wuu bishaaraystay kacab wa qaala wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartaye latamallunnahu waa baali doontaan buu yidhi tamil baa idinku dhacaya wallaahi baan ku dhaartaye latamalunnahu waad ku neegi doontaan buu yidhi haddaad cabaad bilowdeen soo maaha waxa soo socda iyo dhibka uu idinku soo wado ayaa ka sii dara aad nacdaan baad gaari doontaan waxbaad soo og arka macnaha yaa idin gaari ula jeeda haddaad cabaad bilowdeen ilaahay baan ku dhartay waad ku neegi doontaan buu yidhi bacdamaa saas ay tahay ayaa muxamed wuxuu dalbay inuu amaah ka qaato wuxuu yidhi marka hore isaga soo tag kama soo tegi karnee waxaan rabnaa buu yidhi arrintiisa inaan meel ku ogaano faistakhradahu wuxuu ka amah dalbaday waa muxamed bin maslame tacaaman cunto aw tamran ama timir bacdamaa xoolo qabeen uu ahaa kacab warniyahow maantana waxbuu loo taagan yahay muxamed oo wuxuuna leeyahay wax keena anigana waxaan u geeyo ma haayo ii amaahi cunto ama timir aan markaa u geeyo timir ama طacaam buu ka amah dalbaday faاstaqraduhu wuu ka amah dalbaday inuu u deymiyo muxamed bin maslama timir waاtafaqa waxay ku waafaqeen macahu micigiisay kula heshiiyeen calaa addahu yarhanahu inuu rahan ahaan uga keeno asilaaxa hub ayaan kuu keenayaa buu yidhi silaax ayaan kuu keenayaa oo hubkaasi iiga haysa rahan ahaan tacaamkan ama timirtaanna isii aan maxamed isaga fujiye oo aan markaa u geeye ilan mar walba wax keenuu nagu dhibaye tacaamkii inuu ka soo qaato rahan ahaanna uu silaax iyo hub markaa ugu geeyo wuu ka oggolaaday hubkii waa loo geeyey cuntadiina wuu ka soo qaatay wajaa'ahu waxaa u yimid amase waa la soo kala tegey wajaa'ahu waxaa u yimid haddana waa kacab ibni ashrafe abuu naa'ila ninka abuu naa'ila la yidhaahdaa haddana u yimid fataxaawara macahu wuu la hadlay fataxaawara wuxuu kula hadlay muxamed ibni maslama xiwaarkiisii hadalkiisoo kale war ninkii kacab ibni ashraf ahaayo maxamadaana dhibay mar walba sadaqa keenuuna leeyahay mashaqo iyo dhib baan ka taagannahay haddana saa darteed kama soo tegi karno wixii xaalkiisa ku dambeeyo inaan ogaanana markaa waa rabnaa waxaan rabaa inaad tacaam ama timir ii amaahiso aanna ku heshiino hub inaan markaa kuu keenno rahan ahaan wajaa'ahu waxaa u yimid maxamed kacab ibni asharaf abuu naa'ila fataxaawara wuu la hadlay macahu micigiisa bimili xiwaari muxamed ibni maslama xiwaarkii hadalkii dhex maray oo kale wa qaala wuxuu yidhi mar allaala markuu abuunaa'ila uu yimid arrintiina ay ka wada hadleen ani keligay ma aha weliba hadalkii muxamed bin maslama iyo kii abuunaa'ila markay isku mid noqdeen siya muxamaan xaaladdaasuu isiri laakiin abuu maa'ila intaa wuxuu ugu daray wa qaala wuxuu yidhi inna maciya waxaa micigeyga oo arrintan ila qaba asxaaban asxaab calaa midli ra'yigeyga oo kala qaba inay maxamed ka soo tagaan bay rabaan dhib iyo rafaad buu ku haayaa mar walba xoolahoodii buu qaataa uu ka dameeyey ayadoo saas ay jirto rag kale ra'yigeega qabaa jira uriiddu waxaan doonayaa an aatiyaka bihim inaan kugu soo xiro oo aan kuu keeno an aatiyaka inaan kula imaado bihim ayaga inaan kuu keeno oo fattabiicahum aad ka iibiso fattabiicahum oo watuxsina ilayhi minkaanaad adlayn xaggooda ayaan kugu soo xirayaaye ka iibi wa tuxsina ilayhim ina ixsaan fal si fiican ula mucaamalow faqabila daalika wuu ka aqbalay arrintaa ka cadna minhu abuu naaila rag noocaas ahna way nala socdaan hubkii baan kuu keenaynaa tacaamkii noo diyaari xaaladaasaa markaa lagu heshiiyey wa fi lleylati araabicata cashara min shahri rabiici alwal habeenkii afar iyo tobanaad ay ahayd bishii rabiicu alwal waa bishan mawliidku lidhaahdee waa sanadii saddexaad ee hijrada jaa'ahu kacab waxaa u yimid almadkuuruuna kuwii lasoo xusay intii lasoo sheegay ee moxamed ibnu maslana abaa bin bishr abuu naa'ila xaarif abuu cabsin shintoodii oo balansaa marka lagu heshiiyey hub bay soo qaateen hubka laga shakin maayo waayo asagaa lagula ballamay in hub rahan markaa looga dhigo wa fi habeenkii alraabicata casharata afariyo tobanaad ay ahayd min shahri rabiici alwal bishii rabiicu alwal sanadii saddexaad ee hijrada jaa'ahu waxaa u yimid almadkuuruuna kuwii la soo xusay raggii aannu soo sheegnay ayaa yimid wa macahum micigoodana uu yahay assilaaxu hub hubna ay markaa wataan fanaadowhu way u dhawaaqeen way u naadiyeen yaa kacab ibna ashrafow aad bay ugu qaymiyeen faqaama wuu soo istaagay liyanzila soo markaa ugu soo dego meel sare oo xusuun ahoo gabaati ah oo aad loo ilaaliyey guursaday fanaadowhu way u naadiyeen oo way u dhawaaqeen faqaama wuu soo istaagay liyanzila suu markaa ugu soo dego wa kaana wuxuuna ahaa fii xisnihi gabaatigiisii dhufayskiisii ayuu markaa ku jiray wa kaana kacab wuxuu ahaa xadiifi cahdin mid ku cusub bilcursi aroos aad buu udgaayey guriga uu ku jiray guri aroos buu markaa ahaayo wakti dhow buu toddoba markaa ku jiray faqaalat lahu waxay ku tiri asaga zawjatuhu naagtiisa ayna takhruj xageed u socotaa ka cabow haadihi saaca wakhtigan wakhtigan habeennimada ah xaggay u degaysaa reer caqli badan bay ahayd oo aad bay wax u dareentay wa kaana xadiidu cahdin bicursin mid aroos ayuu ku cusub buu ahaa oo aroos buu markaa ku jiray kacab faqaalat lahu waxay xageed ka cabow haadihi saaca wakhtigan ee ayada ah wakhtigan xaggeebaad u socotaa asmacu waxaan maqlayaa bay tidhi sawtan cod kaannahu aad moodo yaqaturu inuu ka tifqahayo minhu xaggiisa addamma dhiig cod dhiig ku daadanaad moodaabay tidhi codkaan maqlaayo ha isku degin ha bixin waxbay dareentay waxbay dareentay gabar cajiib badan bay ahayd buu kula aqalgannaa asmacu sawtan cod baan maqlayaa sawtkaasoo kaannahu aad mooda sidii yakhturu inuu tifqahayo ee uu ka daadanayo minhu xaggiisa addannabiyiga falam yubaali uma aabayeelin biqowliha hadalkeeda maa nadaa buu yidhi ninka geesiga ah sida taariikhdu qeyb ay tilmaanto dhiig iyo dil haddii lagu xataa wuu adhidaaye ma buu yidhi falam yubaali uma aabbayeelin biqowlihaa hadalkeeda dusha iskama saarin hadalkeeda walammaa markii nasala uu soo degay oo wara'a uu arkay assilaaxa hubkii ragga ay wateen lam yastankir ma uusan inkirin isma dhin raggan hubbay wataan ka laabo waxaasoo dhan ma uusan samaynin oo istinkaar ma uusan samayn oo hubkii ay wateen shaki ma gelinin waana limaa sabaqa wixii hormaray baynahum ayaga baynkooda iyo wa baynahu asaga baynkiisa oo min alcahdi ballan markaa ah in hub ay u keenaan oy hubkaa rahan ahaan ugu dhiibaan oo timir iyo tacaam uu siiyo yay ballantu ahayd marka nin aad wax ku heshiiseen wixii uu wado uu keeno heshiisna aad ku kala gasheen laga shakin maayo ma uusan inkirin kacab ibna asharaf waxa ay markaa wadaan lam e, yastankir walamaa nasala markii uu soo degay oo wara'a uu arkay asilaaxa hubkii lam yastankir ma uusan inkirin liba sabaqa wixii hormaray dartii buu yeeli baynahum ayaga baynkooda iyo wa baynahu asaga baynkiisa oo min alcahdi ballan ah wa akhaduu waxay bilaabeen markuu u soo dego yamshuuna inay la socsocdaan inay la soconayaan bay bilaabeen liyatanazahuu si u cadeeyaan tanasuha waa qofka mar allaala marka uu bannaankii meelaha darajiimooyinka uu aado hawana uu raadsanayo meesha uu ku soo soo socdo dhirta iyo dooga iyo cagaarka ku yaala waa fiidsi iyo waa cadaysi say markaa ula cadeeyaan say ula fiidsadaan oo ay u hawo qaataan abuu naa'ila wuxuu ammaanay raa'ixata citrihi catarka ka soo go-aaya carabta uu markaa leeyahay ilma uu ahaa udug fiican ayaa ka soo baxayey kacab ibnu ashraf waa udgaayey gabar yar oo qurux badanoo carab baan la aqalgalay buu yidhi wuu ku faantamayey carafta ka soo baxaysa abuunaa ila aada buu u ammaanay alla maxaa waaye adiga odiga kaa baxaya fiicnaan badnaa arrimooyin badan oo noocaas ah ayuu abuu naa'ila ku ammaanay wasta'danahu wuxuuna fasax weydiistay kacab liyashanna suu u uriyo ra'sahu madaxiisa war madaxaaga iisoo dhowey ma ii fasaxaysaa inaan ursado buu yidhi inuu markaa carabsado ou sanka intuu saa ugu dhaweeyo udiga ka soo baxaya uu markaa helo liyashanna suu u carab qabsada ra'sahu madaxiisa fa adii sahwin sikin iyo si isqaadqaad iyo faanjeertan ah ayuu ugu fasaxay hooguu yiri urso sow ima ogidtaa inaan la aqal galay inaan aroos ahan soo ma ogin ka inaan ahay soo ma ogin si mutaqaanaa sahwi ah oo kibir ah iyo khuyala ah fa shammahu wuu carafsaday oo wuu ursaday waadkhala abuunaa'ila wuu geliyey fiihi madaxiisii dhexdiisa yadahu gacantiisa intuu gacanta saa u gelgeliyey ayuu waashanna asxaabahu asxaabtiisiina uu carfiyey warfiiryo wuu yidhi ninkasuu marka uu carfaayo uma intaa kadib ista'danahu wuu fasax weydiistay abuunaa'ila haddana haaniyatan mar labaad allaa intaa wax laga sabri kara mada ahanba hal mar kalena ii fasaxaysaa haddana inaan madaxa kaa carafsado haaniya mar labaad wa facala wuxuu sameeyey abuu naayla niceegii oo kale uma haalian mar saddexaad aydan sidoo kale alla wuxuu laba mardaan baan carafsadoo carafta kaa baxaysa wax laga sabri kara ma aheen mar saddexaad io fasax ee marka ugu horay hadduu qabto wuu dareemayaa ninkan waxaa la rabaa inuu isdhigto waxaa la rabaa in la sabaansado si fiican loo soo jiido xeelad bay isticmaalayaan muslimiinta tab fiican bay isticmaalayaan waa isdhigtay asagoo dhan ammaana waa lagu wadaa udugiisii unugiisiibaa la sheegayaa wax kastaa lagu samaynayaa markaasaa gacanta inta gacan laga geliyey markoodaad haddana cabaar baa la haasaaday alla io fasax mar labaad hoo madaxuu soo taaga wuu carafsanayaa abuu naa'ila saxaabadiisii iyo dadkii la socday buu u carfinayaa markii saddexaad uma haalian aydan sidoo kale falama istamkara markii uu gacanta ku dhigay makansaduu qabtay saasuu usoo dhiibtay xoog buu qabtay abuu naila qaala wuxuu yidhi duunakum ku dhufta cadow allaahi cadowga ilaahay duunakum dila buu yidhi duunakum macnaha ku dhufta oo muusan idinka baxsanin oo dila cadowgii ilaahay faاkhtalafat waxaa isdhaafdhaafay calayhi korkiisa alasyaafu asyaafu seefihi ilaa seefay wateen markaa uusan markaa ka shakinin dhowr seef baa ku dhacday duuna jadwaa faa'iida la'aan muusan dhiman macnaha dhowr seef ayaa korkiisa isku dhaafdhaaftay oo marna mid ku dhacaysa midna laga qaadahayay wax faa'iidana aysan laga helin oo macnaha ma uusan dhimanin fawadaca wuxuu saaray ibnu maslama waa maxamed ibnu maslame micwalan tuuriy bahashan tuurayda lagu mal fii hunayatihi ee hunayadiisa hunayada waa meesha xundhirta ka hoosaysa meeshaa xundhirta ka hoosaysa ayuu micwal iyo tuuraysaa u saaray wataxamala wuu cuskaday oo jiixitaan iyo waxyaabihii ayaa lagu awoodi waayey wataxamala wuu ku kor jiiftay macnaha ee xooggiisii oo dhan buu ku xambaaray calayhi tooraydii korkeeda xataa balaqa ilaa suu u jiixayo uu gaaray alcaamata meesha caamada lagu magacaabo meeshay timaha farjiga habeerihiisay ka soo baxaan tilleyda meesha lagu magacaabo ilaa uu gaaray fa saaxa wuu qayliyey waa kacb ibni ashraf sayxatan qaylo buu qayliyey afzacad ka argagax gelisay man xawlahu wixii gaararkiisa joogay in allaala inta gaararkiisa joogtee ka dhowaa qaylo ayuu qayliyey argagaxacay tiilan ah. asagoo weyd ah isagoo la dilay buu dhulka markaa ku dhacay wa uuqidad waxaa la shiday anniiraana dabad baa lagu shiday cala alxusuuni gabaatigii oo dhan dhufayskii oo dhan baa dab lagu shiday waxaa la rabaa oo la ogaaday inuu cadow soo galay cadowgaa in la iftiimiyo markaa la arko dab weyn baa markaa la shiday cala alxusuuni laakiin laakiinse rajaca almuslimuuna muslimiintii way laabteen bisalaamin si badbaabay markaa ku laabteen si nabadgalsan ayay markaa ku laabteen mar allaala markii wixii rasuulka u soo diray ay markaa fuliyeen halkaa arrin bay markaa ahayd bay u socdeen iftiin kastoo la shido iyo si kastoo loo raaraadiyo la heli maayo sababto waxay tahay ayagoo saalimiin ah oo dad qaba ayay markaa laabteenoo meeshii aadeen wa uuqidat waxaa la huriyey oo la shiday anniiraana dabad baa la shiday cala alxusuumi xusnigii dhexdiisii dhufayskii gabaatigii baa lagu shiday si loo arka cadowga soo galay ee meesha markaa jooga si loo ogaado laakiin laakinna laakiinse rajaca way laabteen almuslimuuna muslimiintii bisalaamin ay maca salaam bay la noqdeen waqad khamadad ayadoo ay dantay naaru lfitnati fitnada dabkeedii kacab ibnu ashir baa loola jeedaa dilkaa la dilay fitna dab oo socduu ahaa waa la daliyey macnaha meeshaasuu markaa ku istaagay waqad khamadad ayduu ay dantay bay laabteen muslimiintii naara alfitnati fitnada dabkeedii allatii taasoo taalamaa ay dheeraatay oo ay dheeraatay aqlaqad inay qalqal geliso almuslimiina muslimiinta qalbi yahuud adeesooyinka yahuudda ahaa yahuuddii adeesooyinka ahaa inay ku dhintaan fii axjaarihim dhagxaantooda lifatratin waqti ama muddo oo min azamaani zamanka markaa ka mid ah muddo zamanka ka mid ah inay ku dhex dhuuntaan fitno fara badanna muslimiinta khalqal ku gelin lahayd dabkii noocaas ahaa ayaa markaa damay dabkaa waxaa loola jeedaa la damiyey waa shartii kacab ibni ashraf uu watay waayo haddii asagii la dilay wixii uu watay meeshay ku istaagayaan wixii uu watay ma sii soconayaan xaaladaasaa marka la sameeyey oo muslimiintii horumar iyo guulbay marba marka kasii dambayso ay markaa kusii tallaabsanayaan waqad khamidat aydu ay dantay naaru lfitnati fidnadii dadkeedii allatii taasoo taaladay aqlaqad inu almuslimiina muslimiinta wa kamanad ayna ku dhuntaan afaa'a walyahuud abeesooyinkii yuhuudeed fiiha xijaarihim dhagxaanteeda lifatratin zaman ama wakhti oo min azamaani zamanka markaa ka mid ah ama lifatratin qayb oo min azamaan zamanka markaa ka mid ah kacab ibni ashrafna saasaa markaa loo dilay sariyadii qar baynu geli doonaa haddii rabbi idmo balse meesha inoo joogto allah xaqan waxaanu ka baryaynaa inuu xaqanna waafajiyo taacada iyo diintana ilaahay nagu sugo subxaana watacaala khayrka iyo wanaagana ilaahay uusan nasiijin wabilaahi tawfiiq wallahu subxaanah wa